saxaabada isku maandhaafaan calaa qowleyn mid laba qowl ayaa halkan looga hadlaya haday saxaabadu laba qowl ay isku qabtaan u qaybsamaan oo qolba meel ay aado baa looga hadlaya masaladan ayadaa xukir waclam waxaad ogaataa anahu amar yeeshaan ida ikhtalafat asaxaaba saxaabada haday isku maandhaafaan isku khilaafaan fii mas'alatin masale isku maandhaafaan calaa qowleyni laba qowlna ay ka qaataan oo wanqarada uu dhamaaday alcasru sevenkii waqtina uu dhamaaday calayhi eh, ikhtilaaf weya saa ku dhammaado lam yejis ma banaana litaabiciina dadka taabiciinta ayaga ardadooda ahaa ixdaas inay soo darisiiyaan oo bilaabaan qawl haali qowl saddexaad ixdaas qawl haali qowl saddexaad inay soo darisiiyaan oo ilahaan masalada qowl saddexaadna waa ku jiraa laa yajuus hawshaa ma banaano sababtuna waxaa wey waxasaa loo leeyahay eh, haddii qowl saddexaad aada soo darisiiso macnaheed waxaa weeye waa ka dhalanaysaa labadii qowl ayagu u qaybsameenba waa baatil kanaa saxa sidaa daraaddeed ummadda ayadaa xaqi waa ka qarsoomay xaqiina waa garab maray taasna waa bail w hawshaasa ka dhalanaysa saasa loo diida waqaala bacdu ahli daahir waxay dhaheen ahli daahirka ya waxay dhhen qaybo kamid ah kulligood maahan yajuuzu dalika hawshaa waa banaan tahay bay dhaheen qowl saddexaad lasoo derisiiyo waa banaan tahay mutlaqanba mulaqa hadda waa maa mulaqa waa laga wadaa ama casrigu ha dhamaada ama yuusan dhammaanine qowl saddexdan la keena waa banaan tahay bay dhaheen wadaliilu waxaa daliilka waa ah weeye calaa fasaadi dalika qowlkaa isaga oo ah qowl zaahirku ay wataan oo qowl saaiba lasoo dirin kara lasoo dirisiin kara waxa uu daliila inuu faasid yahay kuwa waxa weeye ana ikhtilaafahum ikhtilaafu الصaxaaba calىa qowleyni laba qowl ay isugu khilaafaan mas'alada ijmaacun waa kulan iyo iswaafaq weeye calaa ibطaali la burinhayo kulu qowlin qowl kaste oo siwaahumaa labadaas qowl ka soo haray wey labada qowl ay masalada isugu khilaafeen waxaan ahayn masaladan ma ixtimaasho mana dhici karto kamana suurtagelaysa wey saasay ku ijmaacaan ijmacooda marka ijmac sariixa ma aha ijmac sariix oy dheheen saas iyo saas weye mana dhici karta wax kalmaa lakin waxaa weeye waa ijmac oo bimacna o ijmac macnaa iyo dimniga oo laga fahmayo mar hadday dheheen masaladan waa baarnay halkaan iyo halkaan wey labadan masale hadday dhaheen taa waxaa weeye macno iyo ahaan iyo dimni waxa laga fahmayo daahir ku tahay inuusan qowl saddexaad suurtogeli karin meeshaba ku jirin ninkeen mar qowl saddexaad baan ka helaya waxa wey macnaheedu saxaabadii nebi maxamed alayh salatu slam xaqa waa dhaafay waa ka waa ka qarsoomay way weydaarteen annagaa ku habsanay hada batil wax jiran ma ayb kama ana ijmac tusaal marka waa inuu kutuso oo masladaas aad ku fahmi karto wuxuu kama ana sidii buu yidhi ijmaacuhum saxaabada ijmaacoodu calaa qowlin waaxidin hal qowl hadday isku khilaaf ay isku waafaqaan kama ana ijmaacu ijmaacu saxaabi itifaaqoodu calaa qowlin waaxidin hal qowl hadday isku waafaqaan oy ku kulmaan ijmaacun wuxuu ijmaac ku yahay weeye oo isku waafaqsan yihiin calaa ibaali in la buriyo kula qowlin qowl kasta in la buriyo oo siwaahu qowlkaas waaxid kaga soo haray saxaaba hadday hal qowl isku waafaqaan macnaheedu waxaa weeye oo daahira oo xaqiiqaa qowl kastoo qowlkoosa iyagu isu waafaqeen ka soo haray waa baail macnaheedu maxaa wey qowl taaniya lama keeni karo hadday saxaaba hal qowl isku waafaqaan sidaysa u banaanay in qowl taaniya la keeno kadalika saxaabada hadday isku khilaafaan laba qowl masale isku khilaafaan qowl haalita lama keeni karo waa xaaraan buu kuli sheekhu qiyaaskaasi saa u fahmo wuxuu ku yihi falamaa waktigii lam yejus uusan banaanaanin ixdaas in la soo dariyo oo la keeno oo la nooleeyo qowl taani qowl labaad weeye fiimaa shayga ajmacu ay ku kulmeen fiihi dhexdiisa weeye wadaadada soomaalidu fiimaa ajmacuu fiihi fiigiisa bay dhahaan marka fiimaa ajmacu waxay ku ijmaaceen fiihi fiigiisa xoogaa waxaa ku jirta afgarocnimo afgarocnimo ku jirta hadalkii aan lasii bayan lanno fiimaa ajmacu fiihi fiigiisa haddaad tiraado hadda fiigiisa fiigiisi wey marka maxaa la yidhahda lakin hataa af soomaaliya waa inaad u leexato af soomaaliya hataa inaad u leexato yaa ka fiican fiimaa ajmacu waxay ku ijmaaceen fiihi gudihiisa weeye ama dhexdiisa calىa qowlin waaxid hal qowlna ay isugu waafaqeen lam ma banaano weeye ixdaasku soo derisiin qowl haalis in qowl saddexaad lagu soo derisiyo lagu keeno lagu bilaabo ma banaana fiimaa ajmacu waxay ku kulmeen fiihi asaga dhexdiisa calىa qowlayni laba qowl waxay u ijmaaceen mar haddaysan banaanayn wadaadku waxay hal qowl ugu kulmeen in qowl labaad lagu keeno kadalika ma banaana waxay laba qowl ay masalada ka yeesheen qowl saddexaad in lagu soo derisay oo qiyaasaska waadix banaanku yaalla sala marka waxaa loo yaqaanaa ixdaatu qowl haalis baa loo yaqaana masale usul marka looga hadla usul fiqiga ijmaca marka laga hadlayo waxa weye ixdaatu qowl haalis hal yajuus am laa yajuus baa looga hadlaayo marka sida saxiixana waxa weye waa inuusan banaanayn iyadoo cilada aan sheegnayna ay daahir ay u muuqato oo ah culimmadu ay sheegeen haddii la yidhahdo qowlkan saddexaad baan kusoo daraynaa macnaheedu waxa wey qowl sax waa ka dhici karaa saxaabadii xaqii way daba mareen waa kusoo guuraysan laman ogolo laakin wadada bacd ahdaahir qowlka way dhamaan qowl marjuuxo fasl faama ida اkhtalafat الصaxaabatu fii mas'alatayn calىa qowleyn tii hore mas'ale ka duwan ayuu rabaa inuu ka hadlo muxuuna ku yidhi faama sow maaha ida اkhtalafat hadday iskhilaafaan aصaxaabatu saxaabadii fii mas'alatayni laba mas'ale waxay isugu khilaafeen calىa qowleyni laba qowl tii hore waa mas'ala waaxida la soco tanna waxa weeye mas'alatayn isaga ka qaldan faqaala طaa'ifaةu tiraaca waxay tidhi fiihima ay fi mas'alateyn waxay dhaheen bitaxliili waa bannaan tahay dheen labadan mas'alo waa bannaan yihiin bay dhaheen saxaaba wa qaala طaa'ifaةu jamaaco kale waxay tihi fiihima fi mas'alateyn waxay tihi bitaxriimi waa xaaraan bay labadan mas'alo saxaabadii labay u qaybsameen waxaa weeye laba mas'alo meeshaan taalla ayay jamaaco saxaabadii ka mid iyo طaa'ifa waxay dhaheen waa xalaal taxliil bay ku qawleen qolna waxay dhaheen taxriim bay ku qawleen halkaasaa la kala mara saasoo tamaagsa suurada waa saas waxaa kuu jooga marka warwaadda inuu ka hadlo inay dhahaan labadaa mas'alo waa isku mid lamana kala geyn kara mana banaana in la yiha ay dhahaan iyo inaysan dhihinaysan caddayn taasoo rawaadda inu ka hadlo kala duwanaanaysa wuxuuna markay saa noqotay oo daa'ifatun ay tii bitaxliil wa daa'ifatun fiihimaa bitaxriim ay dhaheen walam yusarixu manaysan caddaynin oo ma isa goynin bitaswiyati sinaan weeye baynahumaa labada mas'alo lagu simo fil xukm xukunka lagu simo maysan caddayn oo ma ay dhihin mas'aladan aan saan nidhi waxaa weeye nas iyo caddayn weeye lamana kala geyn karo waana isku mid masaladan xuquuqeedu tanuu la mid yahay lamana kala qaadi karo tan waa xalaal tanna waa xalaal waa ismid lama kala qaadi karo tan waa xaaraan tan kalena waa xaaraan lama kala qaadi karo ma ismid saa tasriixa ma lama imaamo lianna tasriixu waxyaala badan buu saaraa walimsarixu maysan caddayn wey kuma yaqulu bitasmiyati baynahuma fi lxukmi xukunka iyo cilada inay ku siman yihiin oo isku mid yihiin oo la kala qaadi karin kala qaadida maxaa laga wadaa inaad u timaado aad tiraahdo labadan mas'alo oo tiraahdeen taxliilka aad wada sheegteen anugu waan kala qaadahaya midna waxaan leeyahay taxriim midna taxliilkii waan ku daynaya idinku aad tirahdeen midna waan ka saarahaya waxaan dhahayaa hee taxriim baan dhahaya tii qolada kale ay dhaheen labadan masalo waa taxriim inaad u timaado aad tiraahdo tan waxaan dhahay labadan masalo mid taxriimka waan ku baabiyeelaya midna meesha waan ka soo saaraya waxaan oranayaa hee waa xalaal baan oranaya saa wey macnaha lama ogolo wey taasaa laba inuu yidhahdo taswiyadu laakiin waxa weeye maysan caddaynin wey waxukru jaasa waxaa banaan haday masaladu saas tahay litaabiciina taabiciintii ardayda saxaabada waxaa u banaan an ya'kuda inay qaato wey an yaudu jaasa waa u banaan litaabiciin taabiciga waxaa u banaan wey mujtahidka an ya'kuda inuu qaato fii ixdaa mas'alatayn labada mas'ale mid ka mida ah inuu qaato biqowli aa'ifatin aa'ifa qowlkeedu inuu qaato labada mas'alo mid ka mida ah qowl aa'ifa inuu qaato waa u banaan yahay ay oo tusaalahaan mid maxaa la yihahdaa ay taxliilka yidhaahdeen mid ka mida inuu qaato wa fi lmas'alati اlukhra mas'alada kalena inuu qaato biqowli aa'ifati ukhraa aa'ifada kale qowlkeeda inuu qaato oo yidhaahdo he taxriimkii baan maxaa la yidhaahdaa ku baaqiyeelay ile labada aa'ifo qol waxay dhn masala labada waa xalaal qolna waxay dhn waa xaaraam qolo ka mida ah marka qowlku waxa u banan inuu qaato ixda masalatayn biqowli aa'ifati inuu qaato oo yidhaahdo xalaashii baan qaatay xalaashii baan masaladan ka qaatay qowl labada masalo xalaal baan mid ka qaatay wa fi lmas'alati اlukhraa mas'aladii kale iyada la mid ahay oo qolada kale xalaasha ay ka qabeenna qolada kale qowlkuwaan qaadanhaya oo ah taxriimkaan qaadanhaya fi masalai ukra biqowli aa'ifati ukra inuu qaato saasaa maxaa la yidhahdaa wuu samayn karaa saa marka hadduu sameeyo macnaheedu waxaa weeye rafci uu aqwaashii saxaabada oo dhan uu rafciyey meesha kuma jiro waa ujeedaa qola masaladii taxriimka labadii masaladi taxriilka ay dhaheen mid unbuu maxaa layaa ku waafaqay waa yeela labadii masalo kale qola taxriimka dhaheen mid buu ku waafaqo taxriim ku waafaq marka waxay dhaheen oo dhan muusan rafcin wey laakiin aqwaashoodii ayuu maxaa la yidhahda qolaba wax ku waafaqay wuxuu ku yidhi hadda kuu fasirayo u fiirso siduu u kala qaatay fayaxkumu uu xukumo bitaxliili buu xukumahayaa fii ixda almas'alatayn labadii mas'ale mid ka mid u taxliil buu xukumahaya labadii mas'aloo la yidhi waa xalaal la yidhi oo daa'ifa qabtay mid ka mida xakama hee fii ixda almas'alatayn bitaxliil buu xukumay wa bitaxriimi xaaramnimuu xukumahayaa fi lmas'alati اlukhraa mas'alada kalena taxriim buu xukumaya wuxuu leeya qowlka kalo qolada kale ay qabaan oo labada mas'ale ay maxaa la yidhahdaa taxriif ka wada qabeen waan ku waafaqsan oo mid baan maxaa la taxriif kaga qabaa saasu halkaasu maraya saxaabigu taabicigu halkaasu maraya marka tusaalo hadda wadaadka saaxibulxaashigu ka bixiyo midaan marka wax dhiba male ma aha ixdaad qowl taalit maaha leanna aqwaashooda qaybo ka mida ayuu qolla taxliil ku waafaqay qolla taxriim ku waafaqay marka rafci maaha wey marka isaga kaa qaldami wey masalada tusaalo hadda ka bixiyo wadaadka saaxibulxaashi faadani wuxuu yihi misaalu dalika ikhtilaaf culamaa fii tacaati اakli macnaha inuu qofku wax cuno isagoo hilmaansan haye wa ficlu jimac inuu galmo sameeyo naasiyan isagoo hilmaansan qofka isagoo sooman rabadaan hadduu raashin cuno isagoo hilmaansan ama uu islaanta u galmoodo isagoo hilmaansan wadaadadu maxay ka yihaahdeen wy hawshaasaa laga hadlaya faqaala bacduhum saxaaba waxay yihaheen culama waxay yidhaahdeen maxaa la yihaa yuftiraani way afurinhayaan labadu macnaha si saxaabo culima waxay dhaheen weye labadaas jimaaca iyo raashinku labadba yuftiraani way afurinhayaan wa qaala bacduhum qayba waxay yidhaahdeen laa yuftiraani ma afurinay labadaas jimaaca iyo raashinka nisyaanka ku dhacay ma afurinhayaan intaa iyadoo la haystaa uma fasala wuu kala saaray sufyaan thawri sufyan bnu saciid ayaa kala saaray wey baynahumaa labadii maxaa la yidhaahdaa mas'aluu kala saaray maca itixaadihima iyagoo ku cilaysan ku midoobay fi lcillati xagga cillada iyagoo ku midoobay oo labada maxay ahayn de nisyaan nisyaan bay ahaayeen siaa miisaan bay labadu ahayn faqaala wuxuu yih aljimaacu naasiyan yuftir yuftir wuu afurinhayaa haddaad u galmootay iyo adigoo hilmaansan ad islaan u galmooto rabadaan waad afuraysaa haye waxaa li walaklu cunitaankiina wuxuu yii haddaad adoo ismaansan cuntana la ma afuraysid oo maxaa dhahay maxaa ku gelageysa wuxuu yii libucdi nisyaani nisyaanka fogaanta uu fog yahay e filjimaaci marka galmada wey duuna alakli war nin weynoo shahwa qabatay oo maxaa la intaasoo hawlood isku xirxiday waa hawlahaas wey albaabada soo xirtay yee nin oomano biyo inta arkaysaas maxaa le u laacay wax isku mida maaha hawsha marka kale fog yihiin marka wuu tafsiilay sooma jeed marka tafsiilkaa u qaatay la ohan maayo sufyaan thawri oo waxaad keentay qowl waxaa la yidhaahdaa hawshii waa dilaac baad ku samaysay lama ohan mahayo lama dhahayo limaada aqwaashu buu kala doorto tafsiiliyo saasu marka waa laga wada wa min annaasi culimmada waxaa ka mid a man zacama mid sheegtay weeye ana haada hawsha iyada ixdaadu qowl thalit iyo qolo jiri baa jira wey hawsha qolo jiri baa jira oo ku qawlay wuxuu ku yihi shiraasi waa hada khaطa'un waa gaf buu ku yahay qowl thalis meesha kuma jiro waxbaa la kala doordoortay wey aqwaashii lama wada rafcin lamana wada qaadan laakiin qolaba qayb baa laga waafaqay qolay taxliilka tiri qayb baa laga waafaqay qolay taxriimka tiri qayb baa laga waafaqay marka waxa la rafciyey ma jiro hawsha masaladu waa sidii wey wahada khaطأun buu ku yihi liannahu waafaqa wuu waafaqo waa haleelay fii kulli waaxidatin mid kaste oo min almas'alatayn labadii mas'ale ka mid a ariiqan jamaac iyo koox muwaafaqay oo min asaxaabati saxaabada mid waafaqay soo ma jeed ah, labadii mas'alo qolaba dhinac ka waafaqay marka anugu tolka iyo qaraabada iyo ahlukhayr kama dhex bixin meel lama aadi ah, hada khaطa'un buu liannahu waafaqa wuxuu haleelay oo ogolaaday fii kulli waaxidatin mid kaste oo min almas'alatayn labadii mas'ale ka mida ila mas'alatayn baa laisku hay soo maaha fariiqan qol waafaqay weeye oo haleelo ku darmada oo ku biiray oo min asaxaabati saxaabadii ka mida marka saxabada aqwaashooda kama dhex bixin ninkan wali saxabada ku dhex jira marka u banaan tahay iska dhigay tamsilada ayada ayib marka taas macnaheed waxaa kaloo glagu shabahaa tusaale ahaan haddaad imaam aimada ka mida masaa'il buu qabaa ijtihaadi ah masalaad ku waafaqa masalana waad ku diida maxay dhib oo leeda nin mujtahida su-aal shaafici baa wii masalu saan yiri waad ku waafaqa adoo mujtahida ah. masalo kale ku ijtihaadu saanu yiri waad khilaaftay waa diida maxay u kala duwan tahay waxba kumalto tanna sibay la mid tahay oo laguma laazimin karo laguma oran karo shaafici waa adiga shala mas'ale ku waafaqay oo taqliidiyey ama ku waafaqay ama ku ogolaaday tana ku ogolow hada shaafici ma macsuuma macsuuma haddaan u arkay taa inay sawaab tahay oo ku raacay kama dhalanayso midaana inaan ku raaco sawaab u tahay waxaa laga yaabaa inaan saddex mas'alo labana aan ku waafaqo midna aan diido waa dhici karta ayb laakiin haddii mararka qaarkood wax daliila aadan haynin oo tashahi hawshaadu ay tahay oo marka wadaagku sida adugu aad rabta u dhaqaaqana aad leedahay guul alla le waa saarmay ku dhaqaaq markuu si kale uu yidhaahdo adigu aana rabin tiraa diidni aad tiraahdo hawshaas maaa la yihahda fifiina banaan waa bail fiina banaan waaa igu soo dhacday hawsha aan ku keenay sida adigu aad rabtee qolaa waxay shir ku qabteen waagii dawladda cabdullaahi is nairobi markay hawsha ku qabteen baa waxay dhaheen cabdullaahi si dawladdiisa hala tuuro oo dawli riddo waxna kama jira waa la tuuro shir baa inta la qabtay oo salafiye iyo hawlo iyo kale maga la isku qoofalay ayaa maxaa la yihah waa la dawla shayaatiin weeye dawlatu riddo waa la kala tuuro shariif baa yimid oo casmar ka soo noqday kambayn wado oo raba in cabdullahi kala tuuro wadaado iyo maxaakim iyo salfiyo iyo ahlusunna iyo majmaca culamaa iyo ha hawla intuu isu keenay aslaaxi dam jadiid ayaa waxaa la geeyey dakaatiro iyo hawlahi mashaayikhda meesha laga buuxiyey qaala allahu tacaala iyo muxaadar balaaya ka dhacday shariifkuna hawshaa galo dawladda waxeeyo hawsha waxeeyo oday cabdullahi isu qaraaba yihiin baa hawshii arkay aad u murugooda talo ay weri annaga majeerteenayo ila wadaadadii waa naga naga exdayo talo ay wari anaga ma jeerteena wadaadadii baa naga exday laanno meesha wuxuu arkan wax udhexeeya jira maxaa udhexeeya labadaa nin maxaa udhexeeya wy meesha cabdullahi ku haysteen buu ninku fadhiyaa talo ay ana nimankaa naga exday marka taas kale hadday tahay hadda waa rintis waa dhinta ayada moogta mushkilo wey nima laga exday wey nima laga exday ayib نسأل الله السلامة وأما إذا صرح هدو عديه الفريقان وأما إذا صرح عدي عديان الفريقان لبد فريق ولبد في صحابة لبد جماعة وهي الله سعادة بالتسوية تسوية هدي عديان بين المسألتين للا مسألين ويسمين بينهم حقوق لغما كلا قاضي كرو لبدا المسألون هو حلال حقوق لغما كلا قاضي كرو والله أوران كرا منه هو حلال منه هو حرام لما دي كرو qolada yidhi labadan masalo waa xaaraan waxay dhaheen labadan masalo waa xaaraan farqina uma dhexeeyo xukunkana laguma kala geyn karo oo midna waa xalaal bay baaqi xalaal bay noqonaysaa midna xaaraan bay baaqi ku noqonaysaa lama oran karo lamana kala geyn karo kaanahu mas'ala waaxida ama idaa saraxa alfariqaan bitaswiyati bayna almas'alatayn faqaala axadu fariiqayn baa wuxuu yidhi alxukmu fiihima labadaa masale xukunku waaxidu buu yidhi labada masalo anagu qabna xukunku waa waaxid iyo cilada iyo sababku lamana kala qaadi karayn oo waa taxriim waana taxriim hadda la soco xukunka anagu aan qabnana oo labada aan ka qabno waa taxriim waana waaxid lamana kala qaadi karayn wa qaala alfariiqu alaakhar qoladii kale waxay dhaheen alxukmu fiihima labadan masalo xukunku waaxidun waa mid bay dhaheen hal xukun wey lamana kala geyn kara hal daliil iyo hal xukun iyo hal cilay haystaan wa huwa taxliil waa banaanaasho lam yejis ma banaana bu ku yidhi sheekhu hadday saas ay nimanka caddeeyaan hawshooda meel cad ay hawsha ka maagaan oo ka cabaaraan lam yejis litaabiciin taabiciga uma banaana an yufariqa inuu kala geeyo bayna almas'alatayni labada mas'alo in la kala geeyo ma banaana wey fa ya'kuda uu qaato biqowli fariiqin qolo qowlkood u qaato fii ixdaahumaa midood qolo fariiqood iska qaatow haye wa yaquula uuna yidhaahdo wa biqowli fariiqne wa biqowli fariiqna uu qaato fi ukraa mida kale fariqala qowlkoodana masalada kale u qaato uma banaana laanna way caddeeyeen qolo waliba masalado labada masaloy qabaan qolo waliba way caddaysay labadan masale inaan xukunka lagu kala geyn karin marka wadaago adigu waxaa lagaa rabaa ama qolada taxriirka tiri adiladooda iyo xoojiyo halkaa mar ama qolada tiri taxriimka adiladooda xoojiyo halkaa maday kuu taala laakiin hadday mar masalada caddeeyeen qoladaana mid baan ku waafaqaya qoladan mid baan ku waafaqaya lagaa yeeli mahayo wy leanna way caddeeyeen warku waa sariix وqاaل شhaykhuna sheekuna wuxuu inuu yahay alqاaضي abuطayib aahir u yahay maxaa la yihahdaa طaahir بn cabd لlah بn طaahir alqاaضي abuطayib maxaa la nin caalim oo dee asxaab اlwujuه kamida weeye boqol iyo laba sano ayuu ku dhintay baa la yihahdaa marka isagoo laba boqol iyo boqol iyo labada sano oo ku dhintay maxaa la yihahdaa isagoo xawaasdi iyo dareenkiisa iyo niqaajis iyo duruusta uu bixinaya casharadiisu iyo qaadinimadiisu ay sidii tahay ayuu dhintay oo sidii dhalinyaro labaatan jir ayuu dhintay maalinba marka waxaa dhacay la yidhaha sigoo doon ka digaayo weligan dee baqdaad dhex mara ayuu doonti ka booday markaasu meel dhalinyaradaba aysan ku dhici karin iyo ku dhacayta doonti ka booday kaasaa lala yaabo war ninkaan maxaa la yahay siddeetan jirka oo sagaashan boqol jirka oo saa u booday maxay sheekh waa see baa layidhi markaasuu wuxuu yihi haadihi acdaab iyo xubnaha iyagaa ah, maxaa la yidhaahdaa xafidnaaha fi sikar buy markaan yaryarayn baan daacada ilaahay iyo iimaanka islaamka iyo tawxiidka baan ku xifdinay macaasida kabaa'irtii banaadin oo ka fogeyn waa xifdinay faxafidaha allahu lana fi lkibar ilahay markaan weli inoo xudilin xoog inuu ilaahay ku hayaa ila waxuna ilahay lagu adeecay laakiin xubnahan haddii balaayo loogu shaqeeya adigoo yar baad kala daadanaysaa adoo yar sooma arag hadda siyaasiyiinta iyo balaayada cadmaaninta sooma arag hiir intay gasho oo maxaa la yidhahdaa sonkor ku dhacdo oo dhiikar ku dhaco oo ilkuu ka daataan oo maxaa la yidhahdaa hee oo jajabo yaa maana maxaa kasar baa kuda dhacayo limaada liannu balaayo kada wareegaya afar iyo labaatanka sac balaayo kada wareegaya marka ayib qaadi waa muddo dheer ayuu maxaa la yidhaha rabcu lkhaqi qaadi kaaho ninkaasa wuxuu yidhi sheelasna waa sheekhiisii sheelasna waa sheekhiisii xalqada markuu sheekhu darsiga bixiyo ayuu isagu fariisan jiray cashirka muciid ba asaga ku celin jiray sheekh markii ilaahay oobsadana asagaa meesha fariistay markii sheekh ilaahay oobsaday asagaa meesha isagaa la wareegay tay leanno sheekhu asagoo nool ayuu raalli uga noqday wad mas'alada oo darsigiisa kursigiisa ayuu raalli uga noqday وقال شيخنا أبو طيب وحuu yihi رحمه الله تعالى وxuu يحتمل شيلad sheekh hadda waa sheekaygiio masaladuu yii waan ku waafaqaya ma dhacaya la socod hawsha ma taalla meesha waxa waa cilmi iyo masalo wey ma sheekaygi baa saa yidhiyo waan ku waafaqaya ma taa ma lagama hadla yaxtamil yuxtamal waxaa la ixtimaalsan karaa wey ama yaxtamil wuxuu ixtimaalaa yuxtamal waxaa la ixtimaalsan karaa masaladan iyada waxaa la ixtimaalin karaa weeye an yajuusa dalika inuu banaanaado hawshaa inay banaanaato oo qolaba maa fariiq qowlkooda u qaato waana la ixtimaali kartaa hawshaa iyada waa hawl macquula لأnنhu maxaa yeelay lam yaxsil ma xasilin oo ma dhicin alijmaacu ijmaac ma dhicin weeye calى taswiyati sinaan la simo bayna اmas'alatayni labada mas'alo lagu simo fii min xukun lagu simo ma dhicin bu yidhi labada mas'alo in xukunka lagu simo ijmaac laysku waafaqiy ma jire waa laba fariiq bay keliyiin oo qolaba wax dhinac u wada tago marka inuu ninkaanu kala doorto qoladaana dhinac ka qoladaana ka waafaqo wuxuu yidhi yuxtamal waa la ixtimaalsan kara waa dhii kartaa wuxuu yidhi shiraazi wal awala asax hore asaxa wey qowlka hore ayaa asaxa wey xoog badan oo fiican wey kaas anaga nala fiican wey ay لأنa اإجماع buy qad xasla maay sabab asax ku taha لأنa اإجماع itifaaqu oo macno ahaana wey waxaa wey qad xasla waa xaslo waa la helay weeye min alfariqayni baa laga helay weeye calى التصريح ay caddeeyeen oy ku dhawaaqeen bitaswiyati inay siman yihiin labada masalo baynahum bitaswiyati baynahuma labada mas'ale inay simeen way dhexdooda inay ku simen xukunka wey faman faraqa qofkii kala geeya baynahumaa labada masale qofkii kala geeya faqad khaalafa waa khilaafo waa weynaarto waa ka weecday wey alijmac ijmaacu ka weecdo ka leexdo ka bayray wey ijmaaci ay labada masale xukunka tasiixiya ku simeen ayuu ka weecday oo ka bayran wey wadalika hawsha ayadaa oo maxaa la yihahdaa khilaafkaana laa yajuusu ma banaan hawsha ayada laa yajuus ma banaan hawsha ayada maadaama ay leeyiin labadan masalo qolo walba masalado labadooda masale ay caddayn oo tasriixiyeen waxaa weeye kaanuu ijmaacu macnawi inuu yahayba meesha ka soo baxday in la khilaafana ma banaana hawshaas maaa shigaasi ayuu rajaxay wy baabqwl qwl waaxidi min aصaxaabati watarjiici bacdihim calaa bacdi wuxuu baab u yahay baabulqowli in laga hadlo o laga warramo fii qowli waaxidin mid hal mid oo min aصaxaabati qowlkiisa in laga warramo ma xuja xujo maaha ma lagu taqsiisin karaa ma lagua taqsiisin kara miya hawshaasaa laba in laga hadlo ila ijmac baa lagu jiraa ijmac baa lagu jira iyo watarjiix in la kala rajaxo bacdihim saxaabada qayb ka mida calaa bacd qaybka in laga rajo hadday saxaabada masalada isku khilaafaan qaabkii loo kala tarjiixin lahaa awdida wax loo kala tarjiixiyo taasaa laga hadlahayaa taasaa laga hadlaya wuxuu yihi idaa qaala bacdu saxaabati saxaabada qaybo kamid haddaynan qawlan hadal hadday yihaahdaan xukun qawlka hadda xukun baa laga wadaa xukun bay masala xukun bay ka qaateen walam yantashir uusan intishaarin dalika qawlkaas uusan intisaarin walam yantashir dalika dalika alqawl uusan intishaarin oo baahi weyn fi culamaai saxaaba saxaabada culummadoodii masale muhim meesha shiiraas ku ishaaro oo laga yaabo kutubta inaadan ka helino maxay tahay fii culama fii culamaai saxaabada ku helo waxa qowlkooda la fiirinaya oo ijtihaadaadka iyo hawluhu ka ratimahayaan waa culummada saxaabada mujtahidiinka wey laakiin qofkii maxaa la yahay nebi maxamed calayh salaatu wasalaam inta maalin arkay haddana baadiyihiisa iska aaday waxaa way maha wax laga hadlaayo oon cilmi iyo maxaa la macrifo midna aan yeelan waxba raacan taa maaco laga hadlaayo ama dadka addoommada ahaa cabiidda ahaa nebiga raacay oo rumeeyo arkay laakiin cilmi iyo macrifo midna aan yeelma culamaada lakin waxaa laga hadlaya waxaa weeye oo qowlkiisa laga niqaashaayo waa culamaa u saxaaba dadka mujtahidiinta cilmiga yaqaana weeye sidaa daraaddeed iyo culamada islamku dee kutub goyn waxaa laga qoray man lahu fadwa fi saxaaba yaa horta fadwo leh qofka fadwo leh oo fadwooday oo fadwo laga soo raray oo saxaabi ah kutub goyna laga qoray taa waxaa la rabaa in lagu xifdiyo oo lagu ilaaliyo dadka mujtahidiinta rabaa in lagu ilaaliyo dadka mujtahidiinta ayaa la rabaa in lagu ilaaliyo kaalika taabiciin taabiciinta waa laga hadla iyagana ragga fadwooday wuxuukiyo walam yucraf aan la garan ah, walam yantashir dalika qowlkuusan intishaarinoo baahin fii culamaai الصaxaaba walam yucraf aan la garanin lahu maxaa la yidhaahdaa bacdigaas ama waaxidkaba midkaata u celin kartaa walam yucraf lahu bacdiga idaa qaala bacdu الصaxaaba wiy soo ma ahayn walam yucraf lahu waaxidka loo garan ama bacdiga loo garan mukhaalifu mid khilaafahaya lam yakun ma ahaanahay daalika qowlka ma ahaanahayo ijmaacan ijmac itifaaq horta maaha isku le warkaa isaga ah, hawshaa ha isku dhihin walam yantashibha lannu halkan muxuu kaga duwan yahay ijmaac sukuutiga waa ka duwan ijmac sukuutiga wuxuu ahaa waa hawl baahday oo intishaartay bay ahayd hawl baahday oo intishaartay oo saxaaba wada gaartay oo qof saxaabiya ah wax sameeyey sidii tusaalehan ku bixnay maxaa cabdillahi bin zubayr oo kale hawl baahday oo dadka wada gaartay bay nin weliba ogaaday laga niqaashay la isweydiiyey saxaabe la weydiiyey oo nin ka waran hawshaasa dhacdee maxaa laga wada hadlay hawsha waa hawl intishaartay ayib meel walbay gaartay haddana la soco haddana meel walba ha gaartay waa amiir wey markuu amiir yahay waa kasii daranta waa tilaaba labaad maanta waad arki doontaa ayib walam yucrif lahu mukhaalifun lam yakun ijmaacahu wahal huwa xujatun hadduusan ijmaac ahayn garanay ijmac misan xagga utur waa fahmay wahal huwa xujatun xujo iyo daliil miyaa am la si daliil ma aha xushma e daliil ba oo sida qiyaaskii oo kale wax ma loo isticmaali karaa oo daliil zanima laga dhigi kara mise lama dhigi karo waana goorma laakiin markii lagu leeyahay xujo miyaa waa markaadan haynin aayad qur'aana waa markaadan haynin xadiis waa markaadan haynin ijmac saddexaas ma haysnin laakiin qiyaas markaad hayso asagii qiyaaskii kee la hormarinaya waa imaan doona warkeedu laakiin qowl saxaabi ma xujaa mise maaha markii lagu leeyahay weligaa horta waa inay maskaxda ka buuxdo oodan ka adan ilduufin qowl saxaabi ma xujaa markii lagu leeyahay aayad qur'aana loo hayo xadiisna loo hayo ijmacna loo hayo haddii nusuustaa la hayo qowl saxaabi meesha kama hadla wey kamana kama quseeyaan qowl saxaabi meeshaa lama keeno aayad quraan haysaa daahirkeedii aayad quraan haysaa cumuumkeedii baad haysaa xadiis baad haysaa hawlahaas haddaad haysato saxaabi adigu isma haysaan wey kala tagta wey sheekuna wuu ka hadli doona maanta wuxuu ku yidhi amla i waxaa ku sugan i waa loo celinaya fi ljawaab i fi ljawaab jawaabta masalada laga jawaabay waxaa ku sugan qawlaani laba qowl baa ku sugan laba qowlna yaa iskale shaafici baa iskale laba qowl shaafici baa iskale ay asaab asaab haddaad tiraahdo wajahaan baad odhanaysaa ayb hadday duruq tahaana ariiqaan baad odhanaysaa qaala wuxuu yidhi wey qaala qaala yaa yidhi shaafic baa yidhi isaga goran shaafic yahay waxaan ku garanaa qaraacinta qawlaani baa lasoo sheegay sidoo kale haddana waxaa leeyahay fi lqadiim baa la yidhi kitaabka laga kitaab shaaficiye wey marka hadday hawshu saatay masale iska waadix oo aalibcilmigu hore u garanayo wey hawl la garanayo wey faacilka waa la garanaya qaala shaafici wuxuu yidhi fi lqadiim qadiim wuxuu qawl qadiim wey wuxuu ku yidhi qowl qadiimna dee waa ciraaq weeye ayb huwa xujatun biy waa xujo iyo daliil iyo garwa lagu kala baxaya wayuqadam waa laga horumarinaya qowl saxiib baa laga horumarinaya cala alqiyaas qiyaaska waa laga horumarinaya oo haddii mas'alada aayad qur'aan aad weyday xadiidna weyday ijmaacna weyday oo isu kaa qabtaan qowl saxaabi iyo qiyaas hee qowl saxaabi baan horumarinayo qaadanaya qiyaasna waa tuuraya taas qowl qadimu wahuwa qowl jamaacatin wey jamaaca qowlkaa qaba weeye min alfuqahaai fuqahada ka midow maalig iyo abu xaniifa iyo iyo maxaa la bacd asxaabi baa qabow hawsha ayada wahuwa qowl abi cali jibaay oo cali jibaay had maxali almuctazi wuxuna u keenay maba garanayno inu meeshaan keenana wadaadku ma aha wey daay marka ragga fuqahada oo kaleo maalik iyo abu xaniifa iyo asxaabtooda qaybo ka midu way qabaan way sidaasay qabaan wey qowl qadiim sidaas haw wa qaala wuxuuna ku yidhi fi ljadiid qowl jadiid oo masar ah oo kutubtii suuqnaha la yidhaahdaa tanqiixiyey oo dib ugu noqday oo howlo badan uu sameeyey e cilmi iyo caqliba u kordhay imaamu shaafici markuu xujaasi kasoo tegey oo ciraaq yimid caqli iyo cilmi baa u kordhay iyo da baa u korortay kadalika markuu kasoo tegey xijaas ciraaq kasoo tegey oo xijaas yimid ale masar u yimidna da iyo cilmi iyo caqli iyo waayo arrin waa u kordhay ah, marka hawsha waa isbedelay waa hawla maala shahaadaadkiisii iyo kutubtiisa wuxuu qoray waxba iska bedelay sababtoo sidaa daradeed risaalada waxaa la yidhahdaa xawli risaaladii waxbuu ka bedelay markuu ciraaq joogo uu qoray oo cabdiraxmaan ibnu mahdi eh, ibnu xasaan uu qoray markuu yimid meesha masr waxbaa iska bedeli marka risaala qadiim risaala jadiid saasa loo yihahda wuxuu yihi qowlka jadiid buu xugii laysa bixujatin wey xujo maaha wy wahuwa صaxiixun waana qowlka ay u badan yihiin maxaa la yihahdaa he fuqahada iyo usuuliyintu meesha loo badan yahay wy meesha loo badan yahay ayb laakiin kita kutubtiisa hadda markaad u noqoto unka iyo kayrkiisba ciraaq markuu joogay meesha la yihahda masr uu joogay uu wax ka bedelay aqwaal waxaad arkaysaa qowlu saxaabi uu xujaystay baad arkaysaa qowlu saxaabi aa xujaystay lakin waxaa laga yaabaa in maxaa la yihahdaa uu cilado gooniya uu fiirinayo si kasta atee laysa bixujati wahuwa صaxiix saasaana صaxiixa bu saasuu rajaxay wy wa qaala ma sahlan marka masala qowl صaxaabi iyo khilaafka ku jira oo masale maxaa la laha daydu طawiil wey sayn dheer bay le daba dheer bay le in aad loo baara ibaan tahay wa qaala wuxuu yihi asxaabu abi xaniifa waxay yidhaahdeen idaa khaalafa hadduu khilaafo weye qowl saxaabigi weeye alqiyaas hadduu khilaafo fahuwa tawqiifun waa tawqiif tawqiifna maxaa la yihahdaa waa nas iyo xadiid iyo khabar wey mina nabig alay slam laga soo dheeganayo hawshan ciladan iyo macnaba hadduu khilaafo macno macquul oo cilla oo nusuuda laga soo ilaandiyay hadduu qowl saxaabi khilaafo waxay leeyiin qowl saxaabi waxaan meesha ka fahmaynaa saxaabigu nebigu u googooyey ma ahane meesha nebi maxamed baahe yaa lagu qarinaya marka waxay dhaheen waa tawqiif iyo maxaa leeyaha min allahi wa min rasuuli alay slam laga keenay warkaasay dhaheen muqadam waana laga horumarinayaa qowlka saxaabiga tawqiifka cala alqiyaas baa laga horumarinaya qiyaas baa laga horumarinaya wadakaruu waxayna sheegeen weeye wadakaruu daalika waxayna ku sheegeen fii qowli ibni cabaas ibn cabaas qowlkiisii uu muxuu ahaa fii man nadara qofkii ku nadray dabxa ibnihi inuu ilmihiisa gowraco qofka wuxuu ku nadray ballan ilaahay inaan wiilkayga gowracaya ibn cabaas oo ka warmaanay boqol geela aad bixinaysaa wy oad ku furanaysaa boqol geel waa inaad gowracdo fadwo qolad meel kale wuxuu yidhi ribaad gowracaysaa oo fadaynahu bidibxin cadiim soo maaha halkaas waa qiimaanayna ribaad gowracaysaa marka ilaa شhan ya meelahaas afar lix qowl baa la sheegay ibn cabaas u qaabo kala duwan uga jawaabay ayaa la sheegay u leeyahy waxaad bixinaysaa hawshaasaad bixinaysaa aqwaasha qayb waxa ka mid ah, u leeyahay kafaara gudo kafaarada noocay tahay inuusan faahfaahin hawshaasaa la sheegaa marka waxay dhaheen hawshaa in la yihaahdo waxa waa tawqiif bay yihaahdeen wa fii qowlin maxaa la yidhaha caaisha wey radi allahu canha fii qisati zayd bni arqam ay tiri zayd bni arqamna maxay ahayd zayd bni arqamna dee masaladiisu waxay iyadana islaam baa caaisha u timid su-aal weydiisay waxay ku tiri caaishay adoon addoon ama addoon aan lahaa ayaan waxaan ka gatay sayd ibnu arqab dayn baana ku siiya waxaan siddeed boqol oo dirhan baan ku heshiinay waxaa markii mushaarka la qaato buu yidhi idaymi addoonkaan markii mushaarka la qaatana siddeed boqol baan ku siinaya addoonka sidaan ku daymi iyadoo sidii la joogo weli mushaarkii la qaadan yaan waxay tiri addoonkii waxaa idhi zayd oo maadib iiga gedi addoonkaan meeqaad iga siinaysaa dabcan waxa laga yaaba inay arkay inuu rabo inuu godo asagoo lacag u baahan yahay addoonkana xoogaa uu la fiicannaaday waxaa addoonkan baa iga ged lacagtiisina dawla dayn bay ugu leedaada la soco sideed boqol waa ku qoranta sideed waa ku qoranta haye meeqaankaasiya ah waa la gorgortay waa suuq maxaa lagu heshiiyey lix boqol inuu ka sii inay ka siiso weynad waa lix boqol baan kaa siinay lixda boqol waa tanaa bagax waa loo daadiyay efcda loogu tuuro haye addoonka baa lala soo wariyey lix boqolna wuu qaada zayd weli maxaa lagu leeyay waxaa lagu leeyahay sideed boqol waa ku qorantay la soco addoonkeediina usoo noqoy marka qiyaas ahaan markii la fiiriyo meesha maxaa dheeraada laba boqol soo maha laba boqol dheeraada hawsha caisho loo sheegay caisho markii loo sheegay waxay tihi zayd u iga geey waxay tihi bisa mashtarayt waxaad adugu gatay iyo waxaasaad gatay baa baas leh una sheeg zayd ibnu eh, arqam waxaad u sheegtaa jihaadkiisi nebi maxamed alay slam maciisa uu la jihaaday oo dagaalka la galay waa buriyey batala jihaadu maca rasuuli lahi sal alay slam hawl katara ayaa halkaa ka soo booday riwaayaadka markaa ku timid aahaarta meeshaasa kutub xooga ayaa warisay ayaa la isku hayaa musanafiinka daaraqud iyo bayhaqi rag baa wariyey waa la isku hayaa khabarkaa culimo waa diideen inuu asaxayba gabi ahaan waxay dhahen saxiix maaha oo daciif kole waxay dhaheen xataa hadduu saxiix noqdo xagga macaanu baatilkaiyo maxaa dhacay baatilkaiya waxaa weeye sayd ijtihaad ba hawshan ku samey caishana ijtihaad bay hawshan ku samaysay labacu ciina meesha kasoo booday la socdo meesha beec ciina kasoo booday marka waxay leeyihiin say u takfiirin kar leanna waxaa ka dhalaysay leeyihin oo kale ijtihaad marka ijtihaad taandama ijtihaad ijtihaad marka in qofkii hela heerkaa la gaarsiiyo ayaa ka dhalanaysa waa ugu khatar labo waxaa kaloo ku jirta ay leeyihin oo kasii khatarsan qofka acmaasha saalixa ah oo jihaadka nebi axmed alayh sala slam ula jihaadiy acmaasha saalixaadka cibaadka waxaa burin kara riddu inuu gaaloobo ayaa burin karta laakiin qofku kabiira hadduu ku dhaco oo qof husna xataa dilo oo ribo uu ku dhaco oo balaayo sameeyo qofku kabiira min alkabaa'ir buu ku dhacay oo khatar buu ku dhacay ma ogiya laakiin acmaashaadii saalixaadkaaga iyo iimaankaaga waa gurila ohan maaya dhe marka cayshana haws waa gurisay dhe hawshan marka haws saxiixa ma ibnu xasm ibn ninka la yidhaahdo ibn cabdilbari waxay dhaheen haddaan ogolaan xataa saxiix inuu yahay min xaysu sanad waxaa wey min xaysu maxaa la yidhahdaa matni waa daciif waana munkar mana yeelayo dood adag baa almuhim khabarkaa isaga ayaa ka jira dabarka habarkaa sheegtay marka almuhim wadaadana maxaa la yidhahda waa saxiixiyeen waana u qiimbixiyeen oo waxay dhaheen waa laga caisha inay saa u tiri masaladu maadaama masale xiina ay tahay khatarna ay tahay ayay meel adag ka istaagtay ah, meel adag bay masalada ka istaagtay qolna aduu saasay u qiil bixiyeen qabarkana waa saxiixiyeen macnihiisina waa waa saxiixiyeen qolna waa diideen wadaadada ha ka soco kutuba ka maraajiciya hawshaas almuhim waqti mahay wakayru dalika min almasaa'il masaa-isha waxaan ahayn bay waxay dhaheen inay saxaabada tusaalahaan caaisha inay tiraahdo ibn cabaas inuu yidhaahdo qofkii ilmihiisa inuu nadray ilmihiisa gawrac ku nadray waxay in la yidhaahdo gawrac qof muslima ilme in la gawraco waa baail waana macsiyo wey laa taacata limakhluuqin fii macsiyati khaaliq wey inaad ilmahayga baan gawracaya ilmahayga baan gawracaya tiraahdo waxay dhaheen nadariga waxba mida kama xirmaayana waa baatil mugaalag bayna meesha marka inuu isagu yidhaahdo kafaara iyo xoole hala gawraco iyo ri hala gawraco iyo wan hala gawraco waxay kutusaysaa inay tawqiif inay hawshu tahay hawshu inay tawqiif tahay bay kutusay masaladu shilka caaisha inay tiraado ninkan saxaabiga camalkiisu waa guray waxay kutusaysaabay dheheen inay nebi axmed alayh salaatu wasalaam ay kasoo dheeganayso tawqiif tahay bay kutusaysaa anaafa warkaasay mareen laakiin lagama yeelin iyo ayru dalika min almasaa'il masaa'ilshaa waxaan ahayn ayay sheegeen wey masaa'il kalena way sheegeen wey ayb wadaliilu buu ku yidhi shiraas u joojin maaya isagoo ama ha qaldamaba laakiin ijtihaadkii hawsha waa caddaysanaya wadaliilu waxaa daliilu aduka calaa annahu laysa bixujatin qowl saxaabi inuusan maxaa leeya daliil wa xujo oo daliilu ah wey an allaha subxaana alla nasanaanti watacaala sareeye inamaa in kale mahna amara wuxuu amray weeye biitibaaci in la raaco sabiili jamiici muminiin aayadda quraanka daliishanaya ilaahay wuxuu amray sabiilka muminiintao dhammaystiran oon iskhilaafin in la raacay ilahan amray nusa qaar waxaa ku qoran inamaa amara biitibaaci jamiici muminiin sabiilku meesha laga gooyo fadalla hawshaa waxay ku tusay weeye calaa ana itibaaca raacida bacduhum qaarkood la raaco laa yajibu ma waajibayo qowl saxaabi inaan raacno oo waa xujataano oo waa daliil dhahno oo waxa wey biikaadhimcaan aan dhahno waxa wey ilahay nagu adoonsado ilahay lakin wuxuu nagu adoonsay rab nagu adoonsay iyagoo dhan meeshay maraan inaan marno alla nagu addoonsado sidaa daraaddeed wuxuu la macno yahay wey taabici hadduu ijtihaado mujtahida oo shaafici ku ijtihaado iyuu la macno yahay inaan shaafici marka raacnana ilahay nagu adoonsan wey ilahay nagu adoonsan culamada bana waashooda waxay jirtay baan kala fiirinaya saasuu raba inuu ku yihahdo fadalla calaa ana itibaaca bacdahum wey laa yajib ma waajibahayo walinahu daliil kale oo ine walinahu amar yashaaniye ولأنه أصغ قول عالم ولأنه قول عالم عالم قول كيسي هذا الكيوي فضول هيس ويجساد كيس يجوس وبنان ياهي إغراره إن لغو على الخطأ قف لغو صغو كان مسلم كالسحابي هدو انتو مسألة كو اجتهاده أمره خطأ أي نقطة وحاو يعيدك براوجين يسي واحد يقول إيمان هيا مجرو جبريل انتو كسو دقاء أوران ما هيا عمر ولا علي ولا وخطأ وعكو صغنطه laakiin nebi maxamed alayh salaatu wasalaam hadduu ijtihaado hee jibriil baa imaanayay rabbi baa ku baraarujinayo marka alambiyaa waxaa weeye laa yuqaru calayhim he alkhaطأu ama alculamaa he غayr alambiya ambiyada laftooda waa culama waa raas culamaa ayb waxaa weeye alambiya waxa wey laa yuqaruuna cala alkhata ama alculamaa oo khayr alambiya waxa weeye yuqaruuna cala alkhata khata bay ku jiraan sidaa daraad bu ka calacalay ninka la yihahdo juwayni wuxuu annaga iyo ambiyada hawsha noo dhexda taawo waad ku ijtihaadi dhiig baad ku banaysan furuuj baad ku banaysan warqada baad adugu duwanta la soco cid ku baraarugsana ma jirto warkaad ka kelaysaa laakiin ambiyada wuxuu yiri xaqaysa ugu oo xalay sakitay wax yar xalay leeyahay ka leexo baa leeyahay ka leexo marka khilaf hawsha sano dhaxayso marka wuxuu yiri lanahu qowl saxaabi qowl weey wala annu amr yashan taas sadda qowl weeye saxaabi qowlisu qowl waa oraah caalimna qof caalim yajuus uu banaayahay iqraaru in lagu qoro oo lagu sugo calى اkhaطأi gafka oo saa u ku dhinta wey hawsha waa khaطأga daba soco oo falam yakun ma anin xujatan ma ahanin weeye ka qawli taabici sida qawli taabici oo kale taabicuna isagana noola waxbuu fadwoonahaya khaطأ buu marahaya waa lagu sugay saasu ku dhimanaya isagoo ku jihaadayo saasu haysta ayuu ku dhimanaya taabicigu noola mid wax kala duwayn ma jiro hada mujtahid muslim taabici hada mujtahid muslim saxaabigu wax kala duwayn ma jiro wadaliilu waxaa daliilka waa buu ku yidhi calى an hadda xiro inuu ka jawaabo labaad warkii ay dhaheen axnaaftu tawqiif ay dhaheen fahuwa tawqiif ay dhaheen taas war hadda in radiyo lannu wixii la soo sheegona waa inaad radido inaad ka kala tagto lama ogola wadaliilu calaa anahu laysa bitawqiif inuusan waxaa kutusahay tawqiifki min allahi laga keenay looga istaagay inuusan ahayn annahu low kaana tawqiifan hadduu ahaan lahaa lanuqila saas nusa qaar waxay leeyiin lanuqila waa la majhuulinaya qaarna waxay leeyiin lanaqala wuu soo rarin lahaa labada marka waad mari kartaa lanuqila waa la soo rari lahaa ama lanaqala wuu soo rari lahaa saxaabi wey lanaqala haddaad tiraa musamaysa saxaabi wuu soo rari lahaa wuu noo sheegi laha nabi maxamed baa saajii u noolon laao lanuqila hadday tahay culummada kale iyo ardadiisi iyo dadka agu dhawaay waa lasoo raaca meel kale ban ueli lahaa anuql waa lasoo raaca naqad fii waktin baa lasoo raa min alawqaati waktiyada ka mid a ah, can rasuuli lahi sal rasul baa laga soo ra laha can rasuuli laahi sala allahu alay wasl nabig ilahi baa laga soo raa mararka qaarkoodu falamaa waktigii lam yunqal aan la soo rarin ama falamaa waktigii lam yanqul uusan soo rarin weeye dalla hawsha waxay ku tusay weeye calaa anahu qowlku laysa inuusan ahayn bitawqiifin tawqiifin bay ku tusay saxaabo kale iyo isaga laftigiis iyo ummad kale midna lagama sooran isagu lama soorin ummad kale lama soorin taa waxay kutusaysaa inuusan tawqiifi ahayn waa ilaa hadduu tawqiif iyo nebi maxamed laga soo dheeganayo maalin maalmaha ka mid a cimrigiisa labaatan sano soddon sano konton sano siddeetan sano uu noolaa maalin bay kasoo fakan lahayd os odhan lahaa nebi maxamed waa saayid laakiin intaan intuu nool yahay oo qawlkaa qaba konton sano lixdan sana toddobaatan sana inuusan marna aysan ka soo bixin hawsha waa waa khilaafna caada wey marka ma dhacaysa bukushilaasin waa ku garlaya runtii marka qowl saxaabi inuusan xujo ahayn waxaa weeye mar haddii maxaa la yidhaahdaa hadduu se de nusuus uu hayo waa ka soo hadal lakin hadduu keligii yahay inuusan xujo ahayn saasaa loo badan yahay weye lakin mise waa masl qiyas lakin inuusan xujo ahayn ayaa loo badan yahay wey si shahaadku dhanaamiriye saasaa loo badan yahay moodaa in xoog bato cilmi cind allah fasul wuxuu lakin mise waa masl qiyas weligaa ula soco weligaa saa ula soco fasul wuxuu hadda inuu ka hadla haddaad tiraa qowlkiisu waa xujo masaa'il baa ka dhalanaysa haddaad tiraa xujo maahan masaa'il baa ka dhalanaysa timir haddaynan dhanaamiriyo wuxuu kii waydaa qulna haddaan dhahno biqowlihi biqowli sheekh qadiim haddaan dhahno wa anahu xujatun waa xujo aan dhahno qudima laga hormarinayo way cala qiyaasi qiyaas baa laga hormarinaya waanahu xujatun qudima cala qiyaas haddaan dhahno ee maxaa la wayulzamu waxaa lagu laasiminayaa wayalzamu iyo wayulzamu labadaba nusqa waa ku qoran wayulzamu lagu laasim lagu lagu laasiminayo attaabiciya taabiciga lagu laasiminaya alcamalu inuu ku camal falo bihi asaga ku camal falo lagu laasiminayo ayaa ka dhalanaysa وإda qulna بqول qdيm وأنhu xujaة qudima calى القyاas waa laga hormari sidoo kale wyulزam waa lgu laazimaya aلtaaبiciya waa lgu laazimay alcamalu inuu ka camal falo bih bilqwl inuu ka camal fala lagu laazimaya taabic waxa le waa xuja mana khilaafkiisa baa ka dhalanaysa wey oo walaa yajuusu ma banaana lahu taabiciga uma banaana mukhaalafatuhu saxaabiga inuu khilaafo qowl saxaabi saxaabiga inuu khilaafana uma banaanaanayso meel kale u leexo uma banaano wey wa hal yukasu ma lagu khaas yeelahaya alcumuumu cumuumka lagu khaas yeelaya bihi bilqowl taabic saxaabi malagu khaas yeelaya wahal yukasu malagu khaas yeeli alcumuum cumuumka kitaabka iyo sunada malagu khaas yeelaya bihi bilqowl saxaabi malagu khaas yeelaya fiihi wajhaan laba waji baan ka leenahay buu ku yidhi haddaan nahay shaaficiyu axaduhumaa midkood waxaa weeye ay horay waxaan usoo marnaa umalaynaya qawlayn aan soo marnaa umalaynaya qawlayn baan soo marnay horay waxaan usoo marnay qawlayn soo sheegay ay axaduhumaa midkood waxaa weeye yukasu meesha maxaa la yihahdaa adilada wuxuu ugu kasi kara ma ugu kasi kari markaan soo maraynay ayuu wuxuu soo sheegay qawleyn buu soo sheegay haddana wajhayn baan haynaa axaduhumaa midkood waxaa weeye yukasu waa gu yukasu bihi waa lagu kaas yeelaya yukasu waa lagu kaas yeelay cumuumkii bihi biqawli saxaabiy waa lagu kaas yeelay saasan qabnaawo linahu asagu liannahu qowl saxaabi idaa qudima haddii laga hormariyo cala alqiyaasi qiyaaskiiba haddii laga hormariyo qiyaaskuna hadda la soco qiyaaska ma banaanayd in wax lagu kasimsi ma banaanayn ma banaan ma banaanayn ma banaanayn qiyaas in wax lagu khasiso cumuum nusuusta in qiyaas lagu khasiso waa banaanay laakiin qawl saxaabiyi laba qawl saxaabiy maxaa lagu khasisi karaa cumuumka laba qawl baa laga qaba khilaaf baa ku jira la soco halkan marka waxaan nidhi qawl saxaabi baaba qiyaaskii laga hormarinaya baan nidhi waa qiyaaska hadda xujada ay la soco oo nusuus hataa cumuumkii lagu khasisayay baa nidhi wy liannahu idaa qudima haddii laga hormariyo liannahu qawl saxaabiy idaa qudima haddii laga hormariyo calى alqiyaas qiyaaskiiba haddii laga hormariyo fataksiisu lcumuumi cumuumkii in lagu khasiiso qowlka saxaabiga cumumka lagu khasiiso maxaa laya bihi baa nuska qaar ku qoran fataksiisu lcumuum bihi oo qowlka saxaabiga in lagu khasaasaana fiican fatasiisu khasiis lagu khasiso oo wax looga soo reebo alcumuum cumuumka looga soo reebo bihi biqowli saxaabiyi awlaa iyadaba awlaa haboon mar haddaad tiri qowl saxaabi iyo qiyaas hadday isqabtaan qowl saxaabi baa la hormarinaya haddaad tiro macnaheedu waxaa weeye qowl saxaabi cumumka waa lagu khasisi karaa wey oo qiyaas muu ka xoog badan yahay markaasoo lama garan ah, ila marka hore waana soo sheegnay lakin masale wuu soo celiyey waani muxuuna usoo celiyey wey maadaama ijmaac lagu jiro ayuu wixii xujo noqon karo ijmaac ayaa laga dhig hawshaas waa inuu dhaangiriyo ayb wuxuu ku yihi waani qowlka labaad waxaa weeye laa yukasu lagu khaas yeelima cumum lagu khaas yeeli maayo bihi biqowli eh, saxaabiyi wey liannahum saxaabadu ayagoo dhan ba kaanuu waxay ahan yarjicuuna kuwa u noqda ilalcumuum xuu noqon jira madhabka saxaabigu watiya dhaqankiisa haddii aayad qur'aan cumuumkeedu qabtay xadiis cumuumkeed hadduu qabto intuu ka tegay ijtihaadkiisa iyo dhaqankiisa ayuu cumuum ku dhegi jiray marka oo muusan dhihi jirin aayad maxay noo sheegaysaa waan khasiisahayaaba anaa khasiisahaya shaati weyn baan inta gashado ee iyo bakoorad qaato oo koofi weyn xirta maaa maaa aayadda cumuumkeeda anaaba khasi awoodaas ane ma dhihi jirin walciyaadu billah laakiin asagoo dhaqan iyo madhab haysta oo wax ku dhaqan markii la yidhahdo aayaddaasa saas tiri aayadduona ay caam tahay wuu isagati jira waa ka leexan jira cumuumkana qabsan jira marka ayagii liannahum kaanuu waxay ahayn saxaabadu yarjicuuna kuwa u noqda ilal cumuum cumuumkay u noqon jireen oo waa yatrukuuna qawlahum wa madhabahum weeye la soco qowlkooda iyo madhabkooda iyo ra'yigoodana way ka tegi jireen way ka guuri jireen wayatrukuuna way ka tegi jireen ma shay bay ka tegi jireen saxaabadu kaanu ay ahayn calayhi dushiisa oo qowlkoodii madhabkoodiina waa isaga carari jireen way dhacday anti la leedahay tadall hawshaa waxay kutusay tadalla tarkigu muxuu kutusay wey ee qowlkoodii waxay ku sugnaayen ka tagan muxuu kutusaaya calaa anahu amar iyo shan laa yajuusu inaysan banaanayn ataksiisu in wax lagu khasiso bihi biqowli saxib wax lagu khasiso inaysan banaan kutusaya hada waa saxiix hada waa saxiix madhabka xaggu u riday wax ma lagu khasisi kara mise lama khasisi karo maxaa le taas xaggu u riday wuxuu yidhi wa idaa qulnaa haddaan dhahno inahu laysa bixujatin maamka wax lagu khasisay ma laguma khasisi karo markii la yidhaahdana waa markaad tidhahda xujiya la soco waxaa weeye waxaana xoog badan oo saxiixa aan nidhi inaan waxba lagu khasisi karin hadda wuxuu rabaa inuu u gudbo in la yidhaahdo laysa bixujatin oo ah qowl jadiid bur hadda inuu gudbo waidaa qulnaa haddaan dhahno inahu qowlu saxaabigu laysa bixujatin haddaan dhahno falqiyaasu qiyaaskii muqadamun calayh waa laga horumarinaya qiyaaskaan hormarina leannu qiyaasku wuxuu ah min adilati sharci uu ka mid ahaa waxna waa lagu khasisay wuxuu ka mid ahaa min adilati alati yajuuzaha taksiisu cumuum biha waa soomaanaan soo marin markaa qiyaaska xoog badan wey inahu laysa bixujatin falqiyaasu muqadamun caleyh qiyaaska laga hormardhayo qul sacim oo la tuuraya wayasuuqu waa u cuntamaysaa wey waa yajuusi wey waa soo marin kelimada laftiga soo mar wayasuuqu waa u cuntamaya ama wa yusawaqu iyadoo la wawga lasana waa jabca musa wayusawaqu maxaa la waxa u cuntamaysa weeye litaabiciyi qofka taabiciga mukhaalafatahu ee mukhaalafatu he qawl saxaabi inu khilaafa u banaan qawl saxaabi inu khilaafa u banaan saxaabi inu khilaafa u banaan وqاaل صayرفiyu صayرف wuxuu yihi waan soo marnayn badane in kaana macahu maca qowl saxaabi hadduu yahay qiyaasun ضaciif qiyaas khafiya oo ضaciifa ayaa la jira qowl saxaabi oo xoogaa maxaali laysku hayay muxuja mise maaha iyo waxaan helnay he qiyaas ضaciif waa tb tabar yar oo laysku hayo laftigiisu muxuja mise uja baan isku daraynaa marka laba ضaciif he yaklibaani calى qawli ninka qawliga hadday laba daciifood geliyaan oo adoo nin beriya hadday laba kuroo yar yar foodu geliso toban jiraa oo midxagga kaa galo midxag kaa narbaxo midxag kaa waxiyo muddo dhinac kaa daqdo alla adeegayaal daaya ku dhacay kuwa adeegaysa marka dambo marka wixii labada daciif baan isku daraynaa ah, labada daciif baan isku daraynaa ayib marka eh, eh, sheekh cabdinuur raxmatullahi caleyhi xalaa eh, xadiis oo daciif ah ayuu intuu isku xoxoojiyey oo hawl isku xerxereeyey ninka la yihah shinqiidi saaxibu adwa albayaan ayuu xukun ka ratiyay aad buu shari kuu caybsada meel adag buu kaga soo haray wax aan loo joogo muu la yimid buy ninka la yihah muxuu ahaa shinqiiti marka laba daciif haddaad sugayso waa dacafo ah, laba da haddii haddaan cid kale muqaawamaynaysa wax laga hadlaayo laakiin labadooda haddaan cidu muqaawamaynayn ha xoog bay yeelanaya ina kale waa masalada ogaataan haddaad laba daciif oo labadooda wax muqaawamaynaya aysan jirin aad isku darto ha kuwaa ka soo baxaysa laakiin meesha qawi hadduu yaallo oo laba daciif aad isku kakabto he waxaa lagu leeyay kana daciifu goori yahay kana daciif markaad isu keento wixii ka soo baxay qawigaan markii loo geeyo qawi keligiis goori qawi aba ka xogna weli adaa kala faham waay wuxuu ku yidhi marka saynaf muxuu yidhi in kaana macahu maca qowl saxaabiyi qiyaasun daciif baa la socda kaana qawluhu qowl saxaabi wuxuu ahaanaya maca qiyaasi aciifi qiyaaska daciifka awlaa mid ka awlaysan weeye min qiyaasin qawiy qiyaas qawi ah labadoodaasa ka xoog badan yahi qowl saxaabiyi iyo qiyaas daciifa way ka xoog badan yihiin he qiyaas qawi way ka xoog badan yihin labadoodaas daciifa ka takhalusa yiri wuxuu yii shiraazi wahada khaطaun warkaas waa khata iyo gaf wey maxaa dhacay lianna qawluhu qowl saxaabi weeye laysa bixujatin infiraadi marka xagga la eego oo xagga la istaajiyo laysa bixujatin haye wlqiyaasu daciif qiyaas daciif marka xagga la istaajiyana laysa bixujatin asigun xujo maaha wey horta waan kaa kala tuurnay labada midoo kale u tuurnay wey laakiin mar kaste markii laga hadlayo xagga caqliga iyo xataa axkaamta laga hadlaayo maxaa la yihahdaa addamu wاljamcu lahu xukm gayr infiraad laakiin hadda nin ciid saa kugu sayo iyo hadduu ciidda inta maxaa laya biyo ku daro saa isugu waxweexeeyo oo dhoobo ka soo saaro uu kugu dhifto kala duwan yihi oo iyo ninka maxaa u daqday iyo maxaa sin ciid baanu ku dhiftay antoo ciida intaad qaata saa igu sayrto ciid ma ugarta indhaha iga jaam waxaa layaa waa istadib xag ugarta laakiin haddaad ciid inta biyo ku shubto isku kukuusto isku gargaracdo magaxiisayso aada ugu halgaado oo tiraado ninkan ciid baanu ku sayray maxaan u dhima malagaa yeelaya maya wy aad adaha maxaa laya kana waa xajar ee anuu cali waa quraan oo shuul isma leh marka waa la og yahay laakiin waxaa raba had jeer inad wax fiirisaan rabo ad ka baraantid marka wuxuu ku yidhi falaa yajuusu ma banaana an yutraka in laga tago bimajmuucihima labadoodo la isku daray majmuucihima majmuuc maxaa leh qowl saxaabi wa qiyaas daciif in looga tago qiyaasun huwa xujjatun qiyaas xujjo ah oo asagu madax banaana oo daliil adilla sharci in looga tago laa yajuusu gaawasha ayaa ma banaano sax sax fasl muxuu yii faama ida اkhtalafa maslada marka xaggu u diraaniriye maslada xaggu u tuuray qowl saxaabi ma xuja mise xujo maaha wax ma lagu khasiis karo mise uma khasiisi karo halkaa dhinacabu u tuuray qowl saxaabi inuusan xujo ahayn bu maxaa la yihahdaa weeye hawshu saasaa xoog badan wax ma lagu khasisi karo mise uma khasiisi karo inaan lagu khasiisi karin halkaas masla uu ka taqalus hadda wuxuu rabaa tarjamada qaybtii labaad oo ahayd wa tarjiixi bacdihim calaa bacdi war hadda inuu gudbo qowl saxaabi ka soo guda alqowl fii qowli waaxid min asaxaabati waa ka soo gudo watarjiixi bacdi calaa bacdi hadda inuu bilaabo hawshan duraad inu ka hadlo wuxuu ku yidhi faama yakhtalafu hadday iskhilaafaan saxaabadu calaa qowlin laba qowlood hadday isku khilaafaan buniyad waa lagu dhisahayaa wey mas'aladu buniyat ilmas'alati alkhilaafiya waa lagu dhisahayaa wey cala alqowleyn laba qowl baa lagu dhisaya laba qowl shaafici leeyahay weylo sacaad ay wajahayn maaha fii annahu qowlku xujatun inuu xujo yahay aw laysa bixujatin inuu xujo yahay laba qowl baa lagu dhisahay qowl saxiix maxaa maxaa muxuu ka qabay ninka la yidhaahdo shaafici laba qowl qadiim oo ah ee xujatun iyo jadiid ah, ah, oo ah laysa bxujati saas misal lagu binaynaya id اktalafuu ama id اkhtalafu saxaabad haday isu khilaafaan calى qawlayn haday isu khilaafaan bunyat اlmasأla waxaa lagu bina calى qawlayn oo maxay ahayn labada qowl fii anahu xujatu oo ah qadiim aw laysa bxujatin xujamaau jadiidow faidaa qulnaa haddaan dhahno inahu laysa bxujati inahu qowl laysa bxujatin xujama haddaan dhahno qowl saxaabi lam yakun ma ahaanin qowlu bacdihim saxaabada qaybo ka mida ah, eh, qowlkoodu xujatan calى bacd qaybkal xujo kuma aw mujtahidiintu waa saas xalal keliya maaha almujtahiduuna laysa bacduhum xujatan calaa bacdi saas wy marka haddaan dhaha inahu qowl saxaabi laysa bixujatin wy haddaan dhahno lam yakun maana qowl bacdihim xujatan calaa bacdi ma aho waa sawrkaba saxiix walam yajus mana banaana taqliid waaxidin mid in la iska garba tabsado oo la iska daba raaco masala la iska daba dhigto walam yajus ma banaani ma banaana taqliidu waaxidin oo fi lfariqayni labadaas jamaaca ka mid oo saxaabada inaad qolo iska daba orado laa yajuus ma banaana mujtahidiintana uma banaano bal maxaa lagaa rabaa waajib bal yajib waxa waajiba weye bal iskaba dhaaf inaad iska taqliidisa yajib wax waajibaya arrujuuc inaad u noqotay ila daliil daliilkaad unoqonaysaa qolo walba asmi adiladeeda marka qolo walba adilada aad fiiriso wuxuu kuu soo baxaa oo nusuusta aad fiiriso nusuusta unbaa lagu camalfali marka qowl saxaabadasan ku camalfalaya dhihi maysa waxaad leedaha halkaanay nusuusta ila xoog badan tahay qwl hadda qowl sahalisa qowl sahalisa lama ogolee la socaan qowl sahalisa miyaa la ogolaa ma lama ogolayn marka labada qowl baad fiirinaysaa ku ijtihaadaysaa adiladaad fiirinaysaa hawsha halkaa samaynaysaa waxaa jirta masale halkaan la sheego oo intaana hilmaamin hadda waan ku xusa daliilkeed markii laba saxaabada iyo culamadu laba ay u kala jabaan oo qoliba wax daliilsato adiga waxaa kuu banaan inaad hadhow qowl saalis kuma banaan laakiin waxaa kuu banaan adiladay daliilsana adilaha in aad keento saalan qowl baa saxaaba rag ka mida maray oo umm muslimiin baa maray adila daliilsadeen adiga waxaa kuu banaan intaad nusuusta dib ugu noqoto adiladooda adila aan ahayn meesha ku xoojinaysa inaad keento ku gurto adilo laguma dhihi karo marka war ayago adilahan ma daliilsana adigu maxaad u keenaysaa lagama dhihi karo limaada an waa adila fahamka ilahay baa nusuusta furay qof walba waxba u furmaayo ayagu marka laga dilay saddex daliil masle hadi u daliilsanee tobankaan ku dari karaa marka yajuusu ixdaat اladila walaa yajuusu lahe ixdaat اlqowl waa kan laba iska wuxuu kiri waidaa qulnaa haddaan dhahno inahu xujatun haddaana qowl saxaabiga xuja haddaan ku wadno fahuma labada qawl wey fahuma meeshaas warar kale fihima ay waxbaa ku badan nusa qaarkood lakin sidaana saxiixa fahuma labada qawl oo labadaas eh, amxale labada jamaaco saxaabada ay kala leeyihiin daliilaani waa laba daliil wey haddaan dhahno waa xujo aqwaasha saxaabadu waa xujo haddaan dhahno labadaa fariiq fariiq walba qowlkiisu waa xujo weeye aye fahuma daliilaani weye oo tacaaradaa istacaaruday oo ishadiyey weye fayurajaxu waa la kala tarji fayurajaxu waa la rajaxi weye axaduhumaa midkood waa la rajci weeye fayurajac waa la rajici wey axad lqawlayni ba waxaa la rajici cala alaakari kan kalea laga rajaci wey la soc meeshaan markii la abwaab saxaaba markii la joogo naski ma soo galo naski ma soo galo haqaldana sidoo kale jamci ma soo galo sidoo kale mutlaq iyo muqayad ma soo galo sidoo kale caam iyo khusuus ma soo galo hawlaha kama shaqeeyaan meeshaan hawlahan hadday maxaa la yidhahdaa laba qawloo saxaaba iska kaa qabtaan baabu tarjiic faqad jamci nasaq mulaq iyo muqayad xagga fulan hawlahaas ooma maraan maxaa sababtu maxay tahay hawlahan tarjiixa iyo ay ka fureen nasqiga iyo ay ka jamciga ay ka furan yihiin iyo mulaqi muqayadku waxaa iska lahaa qowm waaxid buu ahaa oo ilaahay ka soofulay ama nebi maxamed ka soofulay buu ahaa laakiin aqwaashan saxaabadu ummaday kasoo kala fuleen marka midba ujeedu leey midba qiyaas midba ariiq wax ku wadaa marka meeshan kama shaqeeyo maxaa la qowl saxan qowl saxan ku nasaqaayaayo qowl saaxiba qowl sax baa la jamcinahayay qowl sa qol saxibaan mutlaqi muqayad baan ka dhigay waa ku dabraayay hawlaa meeshan kama shaqeey ha ku hawsha ayadaba tay wuxuu fayurajaxu markaas uma jeed fayurajaxu kaaga bila fayurajaxu axad lqawleyn wey cala alaakar bikasrati alcadad cadadka badan baa la fiirinayaaw saxaabadu dhinacyo badan dhinaca boqol baa martay dhinaca labaatan bay mareen boqolkan qaadanayna cadadka waxaan kunajana tir xisaabiyan marayna maanta wey faidaa kaana hadduu yahay weeye calaa axadi alqawleyn hadduu yahay aktaru mid badan weeye faidaa kaana hadduu ahaado calaa axad اqowleyn baa waxaa ahday akaru aaabihi ee aaabu nebi alayh salaau wasalaam akaru aaabihi soo damiir meesha looguma qoran nebiga marka waa in loo celiy waxaa ka filan in la yihahdo faida kaana calaa axad اqowleyni akaru aصaab asaab saas in la yihahdo damirka laga daaya ficnay nabig alay slam warkiisa ma soo hormarin wacalى qowl aakhari qowlka kalena alaqalu in yar baa martay qudima waxaa la hormarin weeye ma shay baa lahoo mariyay qowl calayhi dushu ahaadeen waa alakar midka qowlka badan ay mare baan hoomaya hadda maanta tirada sawaad kacbankaan maraynaa w maxaa loo daliishaday biqowlihi sala allahu calayhi wasalam calaykum bisawaadi alacram madowga badan meeshuu maray mara wey meesha loo badan yahay halkaa mara wey qowlka markaa asalka asaga xadiiska asaga waa daciif weeye xadiiska asaga waa daciif wey ibn maajah anas inuu ka wariyey in eh, ummatii laa tatima cala dalaal fa idaa ra'aytum alkhilaafa fa calaykum bisawaadi alacram saasa maxaa le qor marka xadiiska qaybta hore ina umatilaa tajamc ala dalaa asaga waan soo marnay warkiisa laakiin qaybtan dambe oo maaa le faidaa ra'aytum alkhilaafa facalaykum sawaa rag matruukiina ku jiro rag matruukiin marka waa daciifi jiddan ay daciifu in mawduuc la yihaahdana waa maxaa le waaridu wixii fiidastawaya hadday sinmaan fiidastawaya hadday sinmaan labadii qowl ama labadii maxaa le fariiq hadday sinmaan ee filcadad hadday ku sinmaan weeye qudima waxaa hadda wax lagu kala jeclo lagu kala hormarin bilaimati aimada weeye oo la fiirsa aimada waa mida qawlka daadi kuu sheegaayo hadday saxaaba isqabtaan labu kala jabaan waxaada fiirin weeye amiiradu xagee ku jira khulafaaurashdiin xagee ku jira meesha xagee xoog badan waa ariiq wax lagu kala jaxo haddaad tira halkan cumar baa ku jira dhinac cumar ku jira ubayrnayo haddaad tira halkan cali baa ku jira dhinac cali ku jira ujunayo haddaad tira cabdillahi bin zubayr baa ku jira oo amiira meesha ku jira ubayrnayo horsaas wax lagu kala wadaa fain kaana hadduu yahay calaa axadihima imaamun imaamkuna ade waa khaliifa la soco khalifa rashdiin baa laga hadlayaa walayse ma ahaanin cala alaakari midka kalena ma ahaanin e qudima waxaa la hormari wey manaa faidaa kaana calaa aadihima eh, axad fariqayn waxaa ku jira imaamun khaliif baa ku jira wey walayse maana cala alaakari cala aar qowlka kale ama fariiqa kale kuma jira khaliif wey qudima waxaa la hormarin wey ala aladi kibaa la hormarin calayhi dursa u ahday alimaam imaamku qolada ku jiraa la hormarin qolaasa la hormarin maxaa shiraasu saa u yeeshay liqawlihi sala lahu alay slam baa saa loo yeelay عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين من بعد ساسا يلنا حديث كاتوا حديث صحيح هذا صحيح طيب فإن كان هذه مركة هل كاسا قبصنا يناو ما هذه خلفاء الراشدين إن إيش يكون جيران ماشينا أي محل صحابة سوق غلافتي حاجة خلفاء الراشدين كان حكسنا يناو أهل خيرك هي مرضى هي قضاء يفلون هيا هي هو المحكمة دا يجينا يفضلوا أو جا سماري حاجة سماري يناو كل شيء باسو طيب فإن كان هدو يهي wacala aakhari aqalu aqalkana qolo yarbaa awey e laakiin waxbaa soo kordhay maanta sidoo hawsha ma aha ilaa ana maca alaqali intii yaray baa waxaa la socda imaaman baa la socda awal tirada badan tira hadday isqataan tirada badan baa la qaadanaya soo maa hadda tiro badan tiro yar weeye laakiin tirada yar baa waxaa dhex fadhiya he amiir baa dhex fadhiya khaliif baa dhex fadhiya maxaa xal khaliifku wuxuu wataa wey culays gooni yeeshay miisaankiisu wataa wey iska ilaali wey ilaa ana maca maxaa la yidhaha aqali weeye ilaa ana maca alaqali qolada yar imaaman baa la socda fahumaa fahumaa sawaaun hadda waa siman yihin amiirkiibaa culayskiisibaa wuxuu keensanaya qolada badan inuu yidha hadaad badan jirin aniga laftigaygu ummaddan maxaa oday u ahay oo laftigaygu waa cuslahay wey marka aniga idinku hada wa isceesheen waa simanahay ay wuxuu yiri shiraasi liana maca axadihima ziyaadata cadad bay wataan ziyaadata cadad bay wataan waa sax badan yihin agtariya wataan wa maca alaakhari qolada kalena imaaman khaliif baa la socda fatasaawaya waa silmeen wey isceeshanaya rag waa tole oo isceeshanaya ibnu shiraasi wey ay wayistawaya hadday ku simeeyeen labada fariiqam labada qowl fi lcadadi walaa'ima cadadkiina waa ka siman yihin amadina waa ka siman yihin xagga tiraa waa konton iyo konton qoladan khaliif baa dhex fadhiya qoladan khaliif baa dhex fadhiya maxaa xala maxaan samaynaynaa ilaa ana fi axadihima midkood laakin ilaa ana laakina wey ilaa waa laakin bimacna ilaa laakina wey ana fi axadihima waxaa ku sugan axda shaykhayn labadii sheekh mid kamida ku sugan shaykhaynku waa cumar cumar iyo abubakar shaykhayn haddi haddii lagu yidhaahdo shaafici hadday ku yidhaahdaan wixii qarnigii lixaad ka horeeyey maxaa la yidhaahdaa marw maxaa la yidhahdaa sheekhu maxaa la ariqat alkhurasaaniyiin iyo sheekhu ariiqat alciraaqiyiin baa shaykhayn loo yaqaana qarnigii toddobaad wixii loo soo gaareen shaykhayn waxaa loo yaqaanaa nawowi iyo raafic baa loo yaqaanaa kutulaxraaf shaykhayn markaa joogto waxaa loo yaqaanaa eh, abu xaniifa iyo maxamed bin xasan baa loo yaqaana markaad muxadisiin dhex joogto shaykhayn oo bukhaari iyo muslim wey waa la kala duwan yahay y saxaaba markaad dhex joogtana waa labada de labada waa yelo lakin wy ana fi axad shaykhayn wey ilaa ana aad fi axadihima wey waxaa ku sugan axad shaykhayn baa ku sugan labada labada jamac mid ka mido wa fi laakar midka kalena ayrihimaa baa ku sugan w ayrima i aakri ayrimaa baa ku sugan fa fiihi wajhaan baa ku sugan oo hayrima maxaa laga wadaa qolada kale qolo cumar baa dhex fadhiya ama abubakar baa dhex fadhiya qolada kale waxaa ku jira cali ama cusmaan baa ku jira hadda waxaan leenaha conton baati annago conton baanahay amiir baan ku jira midna amiir waa minku amiir laakiin amiirka anugu axadu shaykhayn wey idinku axadu shaykhayn mesha kuma haysaan idinka xog badan hayo idin kala tuurnay halkaas alla in la yidhaahdo fa fiihi wajhaan baa ku sugan wey axadumaa waxaa weeye annahumaa ayagu sawaa waa siman yihiin weeye ayib liqowlihi sal allahu alayh wasalam weeye oo maxay ku sugan yihin nebigu inuu yiri weeye asxaabi kan wujuuhi biayihim iqtadaytum ihtadaytum sa midkaan waa xadis daciif wey xadis daciif jiddan wey marka isagana kaas iska tuur wey lakin ijtihaadku halkan buu la maray wey qolada marka waxay saxaabadu maadaama ay siman yihiin akifa isu yihiin annagu amiir amiir ku kala qaadi mayne waa noo siman yihiin wey mar haddii khaliif iyo maxaa la yihahda umariya ku wada jira xagga tirana ay siman yihiin kala qaadi mayne adigan baa lagu kala baxaya qol halkaasay maray wathani qowlka wejiga labaad waxa weeye an ladii midkii fiih dhexisa u ahaaday axad shaykayn awla isagaa awlaysan isagaa fiican isagaan hormarinayna oo maxaa u hormarinaysa shiraaziw liqowlihi sal allahu alayhi wasalam weye iqtadow ku dayda weye iqtadow ku dayda billadayni labadii ku dayda weye min bacdi aniga iga dambeeyey abibakr abibakr wa cumar abibakra wa cumar labadaa ku dayda weye fakhasahumaa nebigu waa ku khaas yeeleen fakhasahuma waa in la sheego qasab fakhasahumaa nebigu waa ku khaas yeeleen wey bidikri sheegid buu ku khaas yeele in la sheego ku khaas yeele marka labadaa kuday marka labadaa mid ka mid meeshuu maro ama labadooda ay wada maraan ayaan saxaabada kale ka rajaxaynaa oo ka xoojinaynaa shiraasi hawlahaasuu yii marka hadda hawlaha shiraasuu yidhi adilo bu maxaa la yihahda baa loo dalisay lakin adiladaas kuwa asaxay iyo kuwa ansaxinba waa leeyihiin weeye hada ilahi tawfiiq sal اllah waslama calaa nabiyina muxamed wcala alihi waasxaabihi ajmaciin